الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل في موانع الصرف fasalkan waxaynu ku arki doonnaa biidni illaahi tacaalaa waxyaabaha ismiga ka dhiga maa laa yansarif ismigu haddii uu xaraf shabaho mebni ayuu noqdaa dhinacyada uu ka shabahana waa soo dhigannay ismigu haddii uu ficil shabaho maa laa yansarif ayuu noqdaa waana kan hadda aynu arki doonno biidni illaahi tacaala haddaba culima waxaa jira ficilka laba cillo ayaa ku jira oo labada cilaba farac ah oo midkoodna ay macnaha u noqonayso midkoodna ay lafdiga u noqonayso mar kastoo ismiga laba cillo isna laga helo labadaa cilana ay farac noqdaan midkoodna ay lafdiga u noqoto midkoodna ay macnaha u noqoto ismigaasi ficil buu shabahay xagga labada cillo ee faraca ah ee midna lafdiga ay u noqonayso midna macnaha ayuuna ka shabahay ismigaasi wuxuu mutay markaa inuu maalaayansarif noqdo ayuu mutay haddaba ficilka labada cillo ee faraca ah ee ku dhaca balila eega ficil kastee laba cillo oo faraca ayaa laga helayaa ficilka ixtiyaajuu qabaa ixtiyaajo waa baahi ficiloo dhani wuu baahan yahay wuxuuna u baahan yahay faacil sameeya inuu baahdaa waxa weeye cilla farciya waa cillo waana farac baahila'aanta ayuu ka farcamay oo asal u ah waxaan ku dareemaynaa baahila'aantu inay asal tahay adu waxaad baahataa markii lagu abuuray intaan lagu abuurin ayaa ka horraysay haddaba abuurkaaga intaan lagu abuurin dee maadan jirinba waxaynu ognahay markaa in haddaba ficil oo dhani baahi uu qabo cillo faraca oo macnaha ku dhacayna ay tahay waxaa la og yahay ficil oo dhani ishtiqaaq wax la yidhaha buu u baahan yahay ishtiqaaq ishtiqaaqu waa in lasoo ishtiqaaqdo ama lasoo jeexdo oo laga soo jeexdo masderkii asalka ahaa walmasderu aslun wa ayu aslin wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli masderka ayaa asala isagaana wax laga soo ishtiqaaqdaa haddaba ficilkii marka la ishtiqaaq uu ku dhaco oo mushtaq uu noqdo ishtiqaaqu waa cila farciya farac weeyaan oo ishtiqaaq la'aanta ayaa asalkii ah waana tarjicu ilaa lafdi lficil ficilka lafdigiisa ayaa lasoo ishtiqaaqday ficil kaste labadaa cillo ayaa ku dhaca cillo laba cillo oo labaduba faraca oo midi ay macnaha ku dhacayso waa baahida midna ay lafdiga ku dhacayso waa ishtiqaaqa haddaba ismi kastooo laba cillo laga helay oo labada cillona farac ay noqdeen oo midina ay macnaha ku dhacaysa midina ay lafdiga ku dhacaysaa ficil buu shabahay maalaayansarif baa la odhan haddaba maalaayansarifku mucrabka ayuu ka tirsan yahay maalaayansarifku ismiga mucrabkaa buu ka tirsan yahay horta ogaada ficilka maalaayansarif lama yidhaa waa mamnuuc ficilkaasi waa munsarif iyo waa maalaayansarif toona la odhan maayo hadda haddaanku idhahdo kitaabkaasi muu ooyayaa mise wuu qoslayaa maxaad i odhan wuu ooyayaana ima odhan kartid wuu qoslayaana ima odhan karaysid gidaarkaasi muu soo jeedaa mise wuu hurdaa midna ima odhan karaysid wuu hurdaana ma odhanaysid wuu soo jeedaana ma odhanaysid waayo maxalulwaarid buunu ahayn maxalkan aan waaridba su'aashaa u ahayn sidaa darteed ficilku laguma odhan karo waa munsarif lagumana odhan karo waa maalaayansarif xarafka laguma odhan karo waa munsarif lagumana odhan karo waa maalaayansarif ismiga mebniga ah laguma odhan karo waa munsarif lagumana odhan karo waa maalaayansarif ismiga mebniga ah e. keliya ismiga mucrabka ah ayaa hadii uu xaraf ficil shabahana hadduu ficil shabaho munsarif la hadii haddii una ficil shabihinna hadduu ficil shabahana maalaaynsarif baa la odhan hadduuna ficil shabihinna munsarif baa la odhan bes ismiga mucrabka ah ayaa labadaa qaybood iskale oo ka ficilka shabahayna maalaayansarif kaan shabihina munsarif hadaba ismi kastaoo laba ciladood laga helay ismi kaste oo laba ciladood laga helay waxa aan dareemi karaynaa ismiga haddii laba cillo laga helo inuu noqonayo maalaayansarif baan dareemaynaa cilladaha haddaba asmaada ku dhacda ila eega waa sagaal sagaal cilo mid kamida ayaa laba u qaybsamaya oo tobanbay iska noqon doonaan ismiga sagaal xanuun baa ku dhaca ama toban xanuun baa ku dhaca bal hadda ila eega aynu yaro qorne kow siiqatu muntaha aljumuuc waynu sharxi doonaa insha allahu tacaala kow siiqatu muntaha aljumuuc waa cillo ismiga ku dhacda oo faraca siiqatu muntaha aljumuuc laba alifu taaniif alifu taaniif alifu taaniif waa cillo labaadoo ismiga ku dhacda oo faraca saddex calamiyo calamiyo calamiyo waa cillo saddexaad oo ismiga ku dhacda faraca sifadu waa cillo afraad oo ismiga ku dhacda ziyaadatu alif wa nuun ziyaadatu alif wa nuun waa cillo shanaad oo ismiga ku dhacda wasnulficil wasnulficil waa cillo lixaad oo ismiga ku dhacda cadli cadli waa cillo toddobaad oo ismiga ku dhacda cadli tarkiib waa cillo sideedaad oo ismiga ku dhacda ujm ujma waa cilo sagaalaad oo ismiga ku dhacda ta'niiun bimaa cadda alif ta'niiun bimaa cadda alif waa cilo tobnaad oo ismiga ku dhacda weeyaan tobankaa cillo ayaa horta asmaada ku dhaca waa toban cilo oo toban kuba asmaada ku dhacaya tobankaa cillo ee asmaada ku dhacaya toban kuba waa farac labada u horeeya keligood ayay ismiga maalaayeen sarif ka dhigayaan siiqatu muntaha aljumuuc keligeed bay ismiga maalaayansarif ka dhigi siiqatu muntaha aljumuuc waa masaajida iyo maxaariiba iyo madaafica iyo shawaarica iyo waxa lamidka ah keligeed bay maalaayansarif ka dhigaysaa ismiga waxaa loo yaqaanaana siiqatu muntaha aljumuuc alifu ta'niifku waa baydaaa iyo sawdaaa iyo camyaaa iyo xublaa alifu taaniidkuna kelidiibuu ismiga maalahnsarif ka dhigaya tobankii cillo laba kamida ayaa keligood mid kastiba maalahnsarif ay ka dhigtay waynagii camriidiga ku soo marnay fa alifu taaniisi akhnad waxdahaa wa siiqatu ljamci aladii qad intahaa labadaa ciladood keligood bay ereyga maalahnsarif ka dhigayaan labadaa cillo inaga tuur maxaa soo hadhay sideedda soo hadhay wuxuu ismigu maalahnsarif noqon laba ka haday ku kulmaan sideeddaas ilaahay labalaba isku qabsadaan ereyga ma dhigi karaan sideedda soo hadhay waa inay ismiga laba ka midii ku wada kulmaan haddaba balan eegno ka saddexaad iyo ka afraad sidii hadda aanu u yeedhinaynay ma arkayseen saddexaad iyo afraad maxay ahaayeen calamiyo iyo sifo labadaasi weligood ma kulmaan waa dab iyo biyo sideedii aan ku idhi labalaba markay ismiga ugu kulmaan buu maalaayansarif noqon calamiyo iyo wasfiyo weligood ma kulmaan maxaa sababay waa laba cilo oo macnaha u wada noqonaya calamku waa cilo macnaha u noqota sifaduna waa cillo macnaha u noqota haddaba waxaan doonaynay labada cilo ereyga maalahinsarif ka dhigaya waa inay midina macnaha u noqoto midina lafdiga u noqoto laba cilo oo macnaha u wada noqonayaynu haynaa kolka ma kulmaanba waa dab iyo biyo calamiyadu waxay keensanaysaa khusuus wax la kala leeyahay sifaduna waxay keensanaysaa alshtiraaq wax la wada leeyahay dee magicii mar qura lana wada yeelan maayo lana kala yeelan kari maayo ama ha la kala yeesho uun ama ha wada yeesho uun labadaa cillo weligood ma kulmayaan asifa walcalamiya labadaa cillo halkaasaan iskaga tuurnay ilayn ma kulmayaan baynu nidhi maxaa soo hadhay sideedii labadaasi ma kulmaan markaynu nidhi imisaa soo hadhay lixda soo hadhayna kulmi maayaan iyaguna lixda soo hadhay laba ka mid ihi iyaguna kulmi maayaan oo sababtu waa maxay lixduba waa cillo faraca oo lafdiga ku dhacaysa lixduba waa cilla farciya oo lafdiga shayga ku dhacaysa looma baahna laba ciladood oo isku lafdiga ku dhacaya inay ereyga ku kulmaan markaa lixda soo hadhayna ma kulmayaan oo yaa kulmi haddaba waxaad ogaataa labadii macnaha ku dhacayay maxay ahaayeen calam iyo sifo sow maaha calamku lixdaasuu la kulmi sifaduna lixdaa saddexda horay la kulmi bes maalansarifka halkaasu inagaga dhan yahay markaa faslun fii mawaanici sarfi fasalkan waxaan kaga warramaynaa waxyaabaha sarfiga manciya ee ismiga maalaayansarif ka dhiga fii mawaanici sarfi ereyga fasal ah masder baa loo yaqaanaa faslun waa masder waa kala saarid waa kala soocid waa kala marid waa kala duwid waa kala leexin fasli markaad doonayso waa laba shay baa la kala saaraya oo labada la kala saaraya waa maxay kol waxaa la kala saaraya cashirkii hore iyo cashirka soo socda ayaa la kala saaraya haddaba waa min tacbiiri lmasder wa iraadat ismi lfaacil hadda faslun baa la magacaabay masder ah waxaana looga jeedaa faasil faasilun waa kala saare idhaha wey faasilun waa kala saare alismu ismigu alladii ismiga laa yansarifu aan sarfoomaynin sarfigu waa atanwiin sida maxamed ibnu maalik tilmaamay ismiga aan sarfoomaynan tanwiin qaadanaynin maaka weeyaan fiihi dhexdiisa ay tahay cillataani laba cilladood oo min cilalin cillooyin tiscin sagaal a ka mid ah laba cilladood oo sagaal cillo kuwo ka mida laga helay ayaa horta maa laa noqonaya alismu ismiga alladii ismiga laa yansarifu aan sarfoomaynin maa ismiga weeyi fiihi dhexdiisa ay ahaatay cillataani laba cilladood oo min cilalin cillado ka ahaaday tiscin sagaal ah sagaal ciladood laba ka mida ismiga laga helo ayaa maa laa yansarif noqon haddaba sagaal buu sheekhu yidhi inana toban baynu ka dhignay sidaan ognahay sharuxuna markuu qabtay wuxuu idhi laa caashira lahaa xaba tobnaad lama soo heli karo buu yidhi xaba tobnaad lama soo heli karo buu sharuxuna yidhi waxaynu leenahay sagaalka uu sheekhu sheegay ta'niiskuu odhanayo unbaan laba usii kala jabsannay alifu ta'niis iyo ta'niisun bimaa cadal alif unbaynu ka dhiganay kolka sagaalkii unbaa toban inoo noqday ow amase waaxidatun cillad qura ayaa dhexdiisa ah oo taquumu uqumaysa ama istaagaysa maqaamalcilatayni labada ciladood booskooga ismiga waxa mahlaayansarif looga dhigayaa hal cilo haddii ay gasho oo halkaa cilo laba ciladood booskooga ay buuxinayaan hal cilo oo laba cilo booskooga buuxinaya ayaa iyaduna maalaayansarif ka dhigi walcilalu ciladaha atiscu sagaalki ihi hiyo aljamcu waa jamaca haddaba jamac oo dhan looma baahnee jamcu jamcu tagsiir buu noqdaa oo jamac mu'anasu saalim buu noqdaa oo jamac mudakaru saalim buu noqdaa looma baahno jamac mudakaru saalim loomana baahno jamac mu'anasu saalim yaa soo hadhay markaa jamcu tagsiir jamcu tagsiirka oo welibana ka loo yaqaana asiiqatu muntaha aljumuuc kaasunba ereyga ciladihiisa lagu soo daraya siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc macnaheegu waa maxay siiqa waa siiqo iyo qaab muntaha aljumuuc jamacyadu ay ku gebagaboodaan waxaa jira mufrad haddaan soo qaato waan jamcini haddana eeg jamaca ayaan sii jamcini haddana eeg jamculjamaca ayaan haddana sii jamcini haddaan doono mufradkii imisa jeer baan jamcinaya waa halka mufrad mufradka saddex jamac u samayni mufradka markaan saddex jamac u sameeyo ogow saddexdan jamac eeg walaala ma aha oo mufradka mar qura kamayn soo wada fulin kana si toosa mufradka ugama iman kana toos kana toos laakiin iyagaa kala dhashay eeg kani mufradkiibuu ka yimid oo mufradku ku xidhan yahay jamacan kale mufradkaba kuma xidhnee jamacaa lasii jamciyey oo jamacaa lasii jamcinaya jamaca kalena jamculjamaca lasii jamcinaya waxaa laga yaabaa in jamaca lasii jamciyo laakiin hadii uu noqdo siiqatu muntaha aljumuuc waa muntaha aljumuuc jamacyadaa ku gebagabooda oo lama sii jamcin karo walaadee kelmad eega kelbun ereyga kelbun abal hadda eega kelbun waa eyga sow ereyga kelbuni aywey eygaas waa mufradkii kelbun wey bal hadda aynu jamcino eyga maxaa lagu jamcinayaa kelbun waxaa lagu jamcinayaa ficaal kilaabun baa lagu jamcin kilaabun kilaabun sow jamac ma aha si toos ayuu ugu xidhan yahay mufradka kelbuna haddaba kilaabkii jamaca ahaa ayaynu si jamcin haddana afcul baynu ku jamcin afcul aklu maxaynu odhan alub haddaba aklub waa ay la jamciyeye ereygan aklubihi ma kelbun baa la jamciyo aklub lagu jamciyey mise kilaab oo jamac ahaa ayaa lasii jamciyey kilaab oo jamac ahaa ayaa lasii jamciyo aklub lagu jamciyey haddana jamicii aklub ahaa ayaa lasii jamcinayaayo afaacila baa lagu jamcin afaacila naxwuhuna mafaacila buu u yaqaanaa sarfigana afaacila baa loo yaqaanaa kolka sarfigiiyo naxwuhu masalada way ku kala baydhayaan eeg aklubkii afaacila ku jamci akaalib ereyga akaalibihi waa jamac eygu imise jamac buu haddaba yeeshay saddex jamac mar waxaad odhanaysaa kilaab marna waxaad odhanaysaa aklu marna waxaad odhanaysaa akaalib waa saddex jamac saddexdaa jamac hamoodin inuu mid kastiba si toosa mufradka kelbiya uga yimid waxaad odhanaysaa kelbun waxa ka yimid kilaab oo qura aklubkuna yuu ka yimid jamaca kilaab abuu ka yimid akaalibna yuu ka yimid jamculjamaca eeg aklub abuu ka yimid akaalibtaa ma lasii jamcin karaa haddaba jawaabtu waa maya akaalibtaasi waa siiqatu muntaha aljumuuc waa halkay jamacyadu ku dhammaadeen lama dhaafi karayo halkaa akaaliba lama sii jamcin karayo waayo waa muntaha aljumuuc de siiqatu muntaha aljumuuc waxay ka dhigan tahay macnaheegu waa la jamcin kara laakiin jamaca iyada ku yimaada lama sii jamcin karo halkaa jamcu ma sii dhaafi karo waana siiqatu muntaha aljumuuc waxaa loo yaqaanaa maxay waa shanta xaraf shan xaraf inuu ereygu ka kooban yahay ka barhtanku uu alif noqdo labana way ka horeeyaan alifka labana way ka dambeeyaan alifka waa shan xaraf oo ka barhtanku alif yahay akaalib ka waran akaalib akaalib waa imise xaraf waa shan xaraf ka waa alif bal ka waran shawaaric shawaaric waa imise xaraf shawaaric waa shan xaraf ka waa maxay waa alif madaafic ka warran madaafic madaaris ka warran makhaarij ka warran nawaafid ka warran macaahid ka warran waxa wey sawaaxil qawaarib waxaa wada mafaacil aynu ku keenaynaa siiqatu muntaha aljumuuc baa la odhanaya waalcilalu ciladaha atiscu sagaalka ah hiya aljamcu waa jamaca wa wasnulficli iyo wasnulficilka wasnulficilku waa inuu ereygani wasan ficil ku yimaado waalcadlu iyo cadliga wa ta'niisu iyo ta'niiska oo dhadigaynta ah wa tacriifu iyo tacriifka ereygaa tacriif ah u fiirsada tacriifka inta badan kutubtu tacriif bay odhanayaan tacriif oo dhan looma jeedo waayo horta macrifadu imisay ahaan jireen macrifadu imisay ahayd lix ama toddoba saw ma aha eeg damiirka ismu ishaaraha ismiga mawsuul imisaad iga haysaa saddexdaasi bay ugu gaar yihiin damiirku waa mebni ismushaaru waa mebni ismiga mawsuul waa mebni maalaayansarifkuna yuu noqon jiray ma mebni mise mucrab maalaayansarifku yuu ahaan jiray mucrab saddexdaasi haddaba tacriifka marka la idlaaqo maba soo gelayaan iyagu mebni bay ahaayeen damiirka ismushaaraha ismiga mawsuul yaa soo hadhay lix hadaynu ka dhigano saddex baa soo hadhay sow maaha asha ka wata iyo idaafada ka wataana kamaa laa yansarifka ayay kasradii uu waayey u soo celinayeenba walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajidi waa maalaayansarife maxaa loo fadxin waaye ashan ayaaba maalaayansarifka ka ah dib ugu soo celinaysay inay munsarifka ku soo dhodhowayso kolka iyaduna sababul sababulmanci noqon maysee waaba sababtii keenaysayba inuu ereygu munsarif noqdo idaafaduna waa la mid fii axsani taqwiim labadaasina iyagaaba sababta maalaayansarifka la dagaalamayaba weeye asha iyo idaafadu maalaayansarifka cilalkanay la dagaalamaanba kolkaa cilalkii kamid noqon maayaan al iyo maxay iyo idaafo labadaana halkaa inaga dhig maalaayansarifkailadahay la dagaalamaanbe yaa soo hadhay markaa dee tacriifkan yaa looga jeedaa wa tacriifu marka lagu yidhaah calam oo quraa looga jeedaa calam oo qura ayaa looga jeedaa wa tacriif laakiin luqa ahaan macrifadii o dhan baa soo gelaysay laakiin hadda waxa loo jeedaa waa macrifadii oo qura waa calamkii oo qura walcilalu ciladaha atiscu sagaalki ihi hiya aljamcu waa jamaca wa wasnulficli waa wasnulficilka walcadlu waa cadliga la soo cadliye meel laga soo leexiyo adligu waa magaca oo laga soo diwo sidii asalka u ahayd wa ta'niisu waa dhadiga iyo dhadigaynta wa tacriifu waa calamnimada wa tarkiibu waa murakabka oo in magaca murakab laga dhigo waalalifu waalnuun azaa'idataan alifka iyo nuunka zaa'idka ah ayay noqonayaan waalcujmatu waa cujmada iyo cajamiga waa isagoo magacii carabiba noqon waaya wasifatu waa sifada sagaalkii ciladood wakaa yajmacuhaa sagaalkaba waxa kulminaya qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa muxuu gabayaagu yidhi ijmac waziin caadilan anis bimacrifatin rakib waziid cujmatan falwasfu qaad kamula ijmac buu yidhi niyahow jamci waa siiqatu muntahaaljumuuc baa looga jeedaa waziid buu yidhi ziyaado ka dhig waa ziyaadatu alif wa nuun caadilan adigoo soo cadlinaya waa cadligii anis dhadige waa laba qodob weeye halkaasi alifutaaniif iyo taaniisun bimaa cadala alif bimacrifatin adigoo aqoon ku dheehan wazin baa sax ijmac jamci waa siiqatu muntaha aljumuuc qodobkaa koobaad wazin waa miisaan waa wasnulficilkii baa looga jeedaa wasnulficilkii caadilan adigoo cadlinaya caadilan adigoo cadlinaya oo soo leexinaya meel baa laga soo duwayaa anis dhadige waa ta'niifkii laba qodob baa ku wada jira ta'niisun bimaa cadal alif iyo alifu ta'niif bimacrifatin aqoon adigoo ku salaysan calamnimadiibaa halkaa looga jeedaa rakib istarkiibi waa murakab tarkiibkii wazid ziyaadatu alif wa nuun waa tan ziyaadatu alif wa nuun sida cusmaan iyo waxa la midka ah cujmatan cajamiga siyaadi waa cajaminimadii falwasfu tilmaanta wanaagsani kamila way kuu dhammaystirantay ama falwasfu tilmaanta wanaagsani qad kamula uu ku dhammaystirmay falwasfu tilmaanta wanaagsani qad kamala uu ku dhammaystirmay sarfi baa inoo sheegi doona in kamulo la odhan karo kamala la odhan karo kamilo la odhan karo haddaba eeg ciladihii sagaalka ahaa ee tobanka aynu ka dhignay beydkaasaa lagu soo ururiyey ijmaac buu yidhi habeenkii markuu gobolku kuu dhaco camalkaaga jamci oo miisaan ijmaac maxaad maanta qabatay maxaad xalay qabatay isdheh wasin kadib markaa miisaan oo kafada saar caadilan adigoo nafta u eexanayn oo cadaalad samaynaya anis isxaqir markaa oo isyas bimacrifatin aqoon adigoo ku dheehan rakib iska fuul markaa doqoniimo ilan camalkaagii baad aragtay inuu khayrkii inuu yar yahay wasid ziyaadso cujmatan cajaminimo falwasfu tilmaanta wanaagsani qad kamula markaasay kaamilku u tahay maalintaad is xisaabto adigu markaad isxisaabto ayay tilmaanta wanaagsani kuu kaamil tahay adigu is-xisaabi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu beri baan u diray niman soddon daqiiqo ayaan bal intaad hadalka aad ku hadashiin tiriya soddon daqiiqo soddon minid baan ku idhi inta hadaleen ku hadallo bal tiriya si aan u ogaano maxaa khayra maxaa shara rag badan baa yidhi annagaa tirinayna soddonkaa minid waa layska sheeka tegey nin baa ii yimid oo wuxuu igu yidhi tiri baan is idhi soddonkii daqiiqa inta kelmadan ku hadlayoo waxaan ka baqay buu yidhi inaan waasho <laughs> waayo baan idhi oo waan isku fiirsaday buu yidhi kolkaa dib waxaan u ogaaday buu yidhi inaanan tirin karaynin waxa aan ku hadlayoo dhan xaqiiqata waxa weeye haddii aan hadalkeenna miis aan qiyaasno ama aan qiimayno ama aan ogaano oon isnidhaahno maxaa hadalkaaga khayr ah maxaa hadalkaaga shar ah ficilkaaga maxaa khayr ah maxaa shar ah addoonkaasi wuxuu noqonayaa addoon ilaahay agtiisa badbaado ayuu noqonayaa oo ku liibaana faljamcu jamaca waa siiqatu muntaha aljumuuc sharduhu waxaa loo shardiyaa an yakuuna inuu yahay calaa siiqati muntaha aljumuuc siiqada la yidhaha siiqatu muntaha aljumuuc mid ku dul sugan wa hiya siiqatu mafaacila waa siiqada mafaacila qowska ku jirta mafaacilo weeyi mafaacila waa shan xaraf waa magac kastoo shan xaraf ah haddaba mafaacilaka barhtanka ee laba ay ka horeeyaan labana ay ka dambeeyaan waa alif waxaa lagaa doonayaa haddaba inuu mar kaste ka saddexaad inuu alif yahay ka saddexaad alif inuu noqdo bal u fiirso toban kelmadoodan kuu yeedhiye bal u fiirso haddaan mawaadica idhaa ka saddexaad waa maxay mawaadica mawaadica haddaan idhaa waa maxay ka saddexaad akaabira haddaan idhaa waa maxay ka saddexaad rasaa'ila haddaan idhaa waa maxay ka saddexaad ajaa'iza haddaan idhaa waa maxay ka saddexaad ajaa'iza mafaacile ma yahay jawaazima haddaan idhaa waa maxay ka saddexaad shawaarica haddaan idhaa waa maxay ka saddexaad nawaasiba hadaan idhaa waa maxay ka saddexaad madaarisa hadaan idhaa waa maxay ka saddexaad makhaarija haddaan idhaa waa maxay ka saddexaad macaahida hadaan idhaa ka warrama nawaafida haddaan idhahda ka warrama qawaariba haddaan idhahda ka warrama sawaaxila haddaan idhahda ka warrama eg waynu wadaynaa uun waa shan xaraf oo ka saddexaad uu alif yahay laba alifka ka horeeya labaduba fadxaysitaan laba alifka ka dambeeya ka toos alifka ugu xigaa ka surusitaa ka ugu dambeeyaana waa naxwa oo naxwaha loo daynayaa markaa wa siiqatu mafaacilo waa siiqada mafaacilo ee shanta xaraf ah ee ka saddexaad uu alifka yahay naxwu masaajida wa daraahima wa khanaa'ima saddexdaa tusaale masaajidda waa maa laa yansarif waayo siiqatu muntaha aljumuuc baa ku dhacday daraahima waa maa laa yansarif waayo siiqatu muntaha aljumuuc baa ku dhacday hanaa'ima waa maa laa yansarif waayo siiqatu muntaha aljumuuc baa ku dhacday ow mafaaciila ama mafaaciilo wasanka ah ayuu ku iman mafaaciila haddaan labada alifka ka horreeyaba fadxaysitaan laakiin labadii alifka ka dambeeyey markii hore unbaa berhtankooga ya reeban lagu soo dhex siyaadiyey mafaaciile ayuu noqday ama miim ha ugu horreeyo ama miim yuuna ugu horraynin sida masaabiixa oo kale waa li xaraf masaabiixa maxaariibo oo kale tamaasiixa oo kale tamaahiila oo kale qanaadiila oo kale masaakiina oo kale waxyaabaha noocaas oo kale ah ee mafaaciile ku imanaya waa li xaraf asalba siiqatu muntaha aljumuuc ama shan xaraf bay ku timaadaa ama li xaraf bay ku timaadaa waa siiqatu muntaha aljumuuc wa haadihi alcillatu cilladani waa cilladda la yidhaha muntaha aljumuuc oo wax mufrada oo la wasan ah ayaa af carabiga laga waayey mufrad la wasana waa la waayey wa haadihi alcillatu cilladani hiya alcillatu aluulaa waa cilladda koobaad oo min alcilatayni labada cilladood ka mida allatayni labadaasoo kullu waaxidatin mid kaste oo minhumaa labadooda ka tirsani tamnacu ay manciyi asarfa sarfiga oo tanwiinta ah waxdaha keligeed laba ciladood baa mid kastiba keligii ereyga maalaainsarif ka dhiga midi waa siiqatu muntaha aljumuuc wa taquumu waxay istaagaysaa maqaama alcillatayn laba ciladood meeshood bayna istaagaysaa hadda masaajidda waa maa laa yansarif haddii maanica ii sheeg lagu yidhaa siiqatu muntaha ljumucuun baad odhanaysaa wax kalood halkaa keenaysaa ma jiro wa amaa wasnulficli wasnulficilkii wasnulficilku waa inuu wasankani wasan ficil leeyahay uu noqdo oo ficil ku khaas ah ama ficil u qaalib ah wasnulficil waa wasan ficilka ku khaas ah ama ficilka u qaalib ah wa amaa wasnulficli wasnulficilkii falmuraadu bihi waxaa loo jeedaa imaa an yakuuna lismu ismigu inuu yahay calaa wasnin wasan mid ku dul sugan wasanka oo khaasin bilficli ficilka lagu khasisay wasan ficilkuuni uu leeyahay waa inuu ismigii ku yimaado ka shamara oo kale wuu dadaalay buu ficilku ahaa ninbaa shamara magac looga dhigay shamara saddexda xaraf ee saddexduba kor dhigan ee ka barhtanku shadan yahay ficilunbaa iskale ismiguma leh shammara bitashdiid ilmiim miimka markaynu shadno ama callama ayaad inankaaga u bixisay callama malaa yansarif buu noqonayaa callama haddaad inankaaga u bixiso haddaad saaxiibka uu hadal badan yaho kallama baad u bixisay kallama kallama maad aragteen kallama ilan ficilka waa loogu magac dari karaa qofka eh waayo hooya inankeegii u bixisay ta'abada sharan ta'abada sharan dee waa ficil shar buu kilkilada gashaday bay tidhi shar ayuu kilkilada gashaday waxaan uga jeednaa shamara bitashdiid ilmiim markaynu akhrino waa calaa wasni facala weeyi calaa wasni facala oo caynku shadan yahay wey shamara maxaynu odhanaynaa marka waa laa yansarif calamnimada iyo wasnu ficilnimada ilan shamaro ficilunbaa iska lehe wa duribo oo kaleba weeye duriba bilbinaa'i marka loo bineeyo lilmafcuuli mafcuul marka loo bineeyo ereyga duriba ah maxaynu ugu dhawaaqnaa duriba duriba waa la garaacay buu ahaa wasanka fucila ah labiyo tobanka wasan ee sulaasigu uu leeyahay midna gebi ahaanba waa la waayey midna sidaynu ognahay wuu yaraaday haddaba duriba sulaasigu male waa la ihmaaniyey ismi sulaasi oo fucilo ku yimaadaa ma jiro fucila du'il ayaa la arkay du'il abilswad aswad sow ma ahayn du'ila bay ragga qaarkood yidhahdeen ka warrama du'ila fucila ismi noocaas oo kale ah laakiin wazanka fucila ah waxaa la og yahay wasankan inuu ficil iska leeyahay baa la og yahay haddaad duriba aragto futixa aragto qutila aragto nusira aragto waa maalaainsarif haddii calamnimo ay ugu biirto waana wasnulficil wandalaqa oo kale weeye indalaqa indalaqa iyo wa naxwihi ka la midka ah oo min alafcaali ficilada ka tirsan almaadiyati maadiga ah almabduu'ati laguna bilaabay bihamsati lwasli hamsatulwasli lagu bilaabay wuxuu idhi qaybta saddexaad ee ficilka ku khaaska ihi waa indalaqa iyo waxa la midka indalaqa waxaa looga jeedaa ficil kasta oo hamsatulwasli ka bilowda hamsatulwasli waa shan xaraf ama lix xaraf wasankaa ah ficiluunbaa iskale ismi ma leh indalaqa waa shan xaraf oo hamsatulwasli bay ka bilowdeen ictadala waa shan xaraf oo hamsatulwasli buu ka bilowday ixmara waa shan xaraf oo hamsatulwasli buu ka bilowday istakhraja waa li xarafoo hamsatulwasli buu ka bilowday wax alla waxaa hamsatulwasliga hamsaha loo yaqaano ka bilowda ama shan xaraf ha ahaado ama li xaraf ha ahaadee wasanka uu ku imanayo en masderka ahayn ismi maahee ficil iskale haddaba wasanada ficilka u khaaska ah saddex dhinacayay ka imanayaan waxa ficilka ku khaaska ihi kow inuu yahay facalo oo ka dhexda ka shadan inuu yahay wasanka fucilo ah oo duribo oo kale ah inuu yahay ficil hamsatulwasli sita sida in dalaqa oo kale saddexdaasiba sidaynu ognahay maxaynu arkaynaa inay aya u khaas yihiin waxay u khaas yihiin baynu ognahay ficilada wa amaa wasnulficli wasnulficilkii falmuraadu bihi waxa looga jeedaa imaa an yakuuna alismu ismigu inuu noqdo calaa wasnin wasan mid ku dul sugan wasanka oo khaasin bilficli ficilka lagu khasisay ka shammara oo kaleba weeyi wuu faytay bitashdiidilmiimi miimka marka la shado waduribo oo kaleba weeyi bilbinaa'i marka loo bineeyo lilmafcuuli wandalaqa oo kaleba weeyi wuu tegey iyo wanaxwihi oo min alafcaal ficilada almaadiyati maadiga ah ah almabduu'ati ee lagu bilowday bihamsati alwasli hamsatu lwasli idaa sumiya marka lagu magacaabo bishayin shay min daalika arrinkaa ka tirsan ow amase yakuuna waa inuu ahaado fii awalihi kelmadda awalkeega ziyaadatun ziyaado xaraf zaa'ida ayaa kelmadda awalkeega dhacay oo ka ziyaadati lficli ficilka ziyaadadiisii oo kale ah wa huwa mushaarikun ismigu wuu la wadaagaa lilficli ficilka fii wasnihi wasankan axmed oo kaleba wey ereyga axmed ah asmaaduna way ku timaadaa afcaashuna way ku yimaadeen laakiin maxaa ficilka siiyey hadaba maxaa wasnulficil loogu bixiyey ilayn axmed ismigiina uu ku iman ficilkiina uu ku iman ziyaadadan axmed xarafka koobaad ee hamsaha ah ayaa ficilka markay ku jirtana macno leh ismiga markay ku jirtana macno aan lahayn hadda haddaan idhaahdo maalan ajlisu hamsahaasi muxuu macno samaynayaa ficilka aniga ayuu anaa fadhiisanaya takallum buu ku tusayaa laakiin axmed hamsahani dee macno kuma tusayo markuu ismi ku jiro haddaba ziyaadada ismiga ku jirtaa markay macno ku tusayso waxaynu ogaanaynaa in la odhanayo wasankan ficil baa xaqule ka axmedda oo kaleba weeye hamsahaasi ficilka takallum buu ku markuu galo wayaziida oo kaleba wey yadaasi qaybay ku tustaa ficilka markay gasho wa narjisa oo kaleba wey nuunkaasi mutakalim buu ku tusaa mucadimu naf'a ama macal hayra eeg narjiskani eeg axmed waa nin magicii yaziidna waa nin magicii taklibna waa reer magacood narjisna waa geed yaroo indhaha lagu daweeyo oo ubax ah geed yaroo sida ubax oo kaleoo falaawir oo aad u qurux badan oo muudkiisa ama dheecaankiisa indhaha lagu shubo oo indhaha lagu daweeyo ayaa narjis la yidhaahdaa waama alcadlu cadligii wa ama alcadlu cadligii fa huwa khuruuju lismi waa ismiga oo ka baxa can siiqatihi siiqadiisii alasliyati asalka ahayd cadli haddaynu maqallo waa inuu ismigu ka baydho siiqadiisii saxda ahayd kolka imaa taxqiiqan xaqiiqa ahaan inuu uga baydho waa cadli taxqiiqiyabaa la odhanayaa wa imaa taqdiiran iyo taqdiir ahaan inuu uga baydho labadaa mid ahaan buu noqoni haddaba sidaynu ognahay culimo cadliga waxa inoo soo gelaya eeg cadliga taxqiiqigiihi waa cadliga uu deliil ku tusayo deliil aan mancu sarfiga ahayn inuu ismigu ka baxay siiqadiisii asalka ahayd uu siiqo kalena u baxay ereyga ukharu baa ka mida ukharu eeg ukharu waa dumar jamaca ukharu waa cadli baa ku dhacay waayo saxdu waxay ahayd al ukhar in la yidhaah bay ahayd waxa ka mida ereyga amsi ah marka aad uga jeedo shalay ereyga aynu u naqaano ee maalintan maalinta ka horraysay markaad uga jeedo amsi waayo haddii amsi layska idlaaqay dee mebni bayba noqotaa al amsi baa laga soo cadliyey oo al ayuu watay waxaa ka mid saxara ereyga la yidhaah asaxar baa isna laga soo cadliyey oo al ayuu watay cadli taxqiiqiya ayaa la odhanayaa kelmado laysku qabtay baa jiro oo facaali sow maadan arag facaali oo fa'da la kor dhabo oo gabadh calam u ah sida xadaami iyo qataami luqatu tamiim waa maa laa yansarif luqatu tamiim maa laa yansarif bay noqonayaan xadaami iyo qataami iyo sheekhiisiiba weyhi la odhan jiray wuxuu yidhi markuu maalaayansarifkaa ah cilaynayey waxaa xadaami maalaayansarif looga dhigay calamiyada iyo cadliga oo xadaami waxa laga keenay buu leeyahy xaadimatun xaadimatun calamiyo iyo cadli baa ku dhacay sheekhii mubarid lo odhan jiray ee luqawiga ahaa xadaami markuu tacliiqinayay mahlaayansarifnimadeeda wuxuu idhi waa calamiyada iyo dhadignimada iyo taaniifka oo cadligii uu ka daayay siba weyhina meye waa calamiyo iyo cadli buu qabaa nimanka ahlulxijaaz maka iyo madiine nimankii degi jiray ee carbeed iyagu xadaami waxayba u haystaan mebni inay tahay xadaami mucraba ma aha oo mahlaayansarif iyo munsarif toona la odhan maaye maxaa la odhanayaa bay yidhaahdeen ereyga xadaami ah mebni bay iyagu u haystaan gabayaaganna luqadoodii ayuu ku yimid sheekheennani gabayga uu hoosta ku qorayo ida qaalaat xadaami fasandiquuhaa faina alqawla maa qaalaat xadaami falowla almuscijaatu min allayaali lamaa taraka alqataatiiba almanaami alaa yaa qawman artaxiluu fasiiruu falow turika alqataa laylan la gabaygaa baxrulwaafirka ah odaygii gabadhan xadaami qabay ayaa tiriyey magiciisa in kastoo laysku khilaafayba gabadhani aad iyo aad bay un dhafiiqnayd caqligaagu ma koobayo halkay gabadhaasi wax ka arki jirtay caqligaagani rumaysanba kari maayo hadda hadii lagaga sheekeeyo waayo taariikhda waxaa ku qoran kii ugu dhagaha fududaa oo ta'abadda sharankii adda aan ka soo sheekaynaynay buu noqday adduunka ninkii ugu dhagaha fududaa waayo meel ilaahay og yahay ayuu odhan jiray war wadnaha soo socda gariirkiisaan ka maqlayaa wadnaha aduka ku ag fadhiya wadnihiisa miyaad maqlaysaa ma maqlaysa isagu halkee wuu kuu tirinaya welibana inta shayee soo socota buu kuu tirinaya markaasuu kala bartay xayawaanka iyo dadka wadno dadbaa soo gariiraya buu ku odhanaya reerkoogiiyo reer kale islaayeyo mar alla marka reerkooga in la miro la doono isagunbaa ragga toosin jiray wadnayaal badan baa soo socda diyaargarooba waa laga diyaargaroobi jiro reerka kaluma gam loo joogsan jiray eeg ninkaasi waxaa la odhan jiray taabadda sharan sacaalikadiibuu ku jiray khatar buu ahaa gabadhanina iyadaa ugu indhafiiqnayd iyada qof ka indhafiiqan lama sheegin waa marka wax laysku qabto wax yar bay meel ku sheegi dad baa loo diri sidii ay sheegtay bay noqoni ilaayo marka qaar ragga qaarkood ay yidhahdiin war meeshan iyadaa shaygan ku ogayde shay ayna ogayn baanu annagu dhigaynaa ha sheegta shaygaa marka shay ayna ogeyn la dhigo shaygii la dhigay bay sidiisii u sheegaysaa eeg waxa weeye indhafiiqni cidi kuma haysanin inta badan culimada way soo qaataanoo markay ka hadlayaan dhagafiiqnida indhafiiqniday u munaasabeen dhagafudaydka iyo indhafiiqnida way isku munaasabeeyaan halka bukhliga iyo deeqsinimadana ay isku munaasabeeyaan waxaynu soo marnay somayn xaatim bu ah ninkii deeqsiga ahaa adduunka ninka ugu bakhaylsanaana dee buu ahaa khatar buu ahaa bukhliga eer buu ka gaadhay maadir waxaa la sheegaa xoolaha markuu waraabinayo darka uu xoolaha xoolihiisa ku waraabsaday biyaha ku soo hadha wuu ka dhuri jiray darka wuxuu ka baqayaa inuu xayawaan bisad ama sakaaro ama waraabe wuxuuni inuu ka cabo ayuu diidaya intaa darka uu ka dhuraya ha ka dhuro darki haddaba waa bakhaylnimo ha ka dhure eh halkuu biyaha ku daadinayo wuu eegan jiray waayo qudhaanjuu ka ilaalinaya halkuu biyaha ku daadinayo qoyaanka inay qudhaanji ka cabto ayuu ka ilaalinaya inta ay qalalayso biyahaasi uu dul fadhiyaya darka markuu ka dhuro ka dhuro ka dhuro dhoobada wuu sugi jiray intay soo garorayso dhoobadu markay soo gorato inta yar ee u dambaysana ka daadin jiray gebagabada dhoobadiiyo qoyan markay soo hadho intuu ku dhex xaaro ayuu qori qaadi jiru saa ugu walaaqi jiray adduunka qofkii ugu bakhaylsanaa bal ka waran qofka quraanjada la dagaalamaya ee shimbiraha la dagaalamaya ee makhluuqa oo dhan wax abay wax ku qaadanayaan isle idaa qaalat markay tidhaahdo xadaami inanta xadaami'ihi war markay tidhaahdo fasadiquuha iska rumaysta warka warka runtii waa inantaasi kay sheegtay fa ina alqowla qowlka dhabti ihi maa qaalad waa ka ay tidhaahdo xadaami inanta xadaami ihi kay tidhaahdo weeyaan haddaba gabaygaa idaa qaalat xadaami reerkoogaa la midayayoo shimbiraha alqataa la yidhaahdo alqataa horay u toosaan shimbirihiibaa fardihii ciidankii soo socday intay tooseen ayay iyagoo guruub guruub ah soo dul mareen markaasay gabadhii qado tidhi inta eh, gabadhan xadaami ayaa reerkii la hadashay beydka dambe ayay kula hadlaysaa alaa yaa qowman artaxiluu fasiiruu falow turika alqataa laylan lanaama waxaa tidhi alaa yaa qowmana tolkayow irtaxiluu guura meesha ciidan baa inagu soo socda reerkaa la raro fasiiruu socda falow turika alqaطa shimbirahan ina dul maraya haddii layska dayn lahaa leylan habeenkii la naama way seexan lahaayeen shimbirahan ciidan kiciyey baa jira ciidan dhirta soo maraya oo waddooyinka ka baydhay oo shimbirihii ay la tooseen ayaa jire meesha ka kaca bay tidhi kolkaa markay sidaa tidhi waa ayuu odaygeegii idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami ayuu yidhi falowla almuscijaatu min alayaali lamaa taraka alqataatiiba almanaami falowla almuscijaat waxyaabaha argagaxa lihi hadduuna jiri lahayn oo min alayaali xagga habeennada ka socda lamaa taraka alqataa shimbirahan alqataa la yidhahdaa kamayna tageen diiba almanaami hurdada macaan shimbiruhu hurdada macaan way ku jiri lahaayeen laakiin wax ka argagixiye ayaa dhacay bay tidhi kolkaa shimbirihii bay faallo ka bixinaysay maxalu shaahidkeennu waxa weeye idaa qaalat xadaami xadaami iyadoo faacil ah ayay nimankani miimka kasriyeen hadduu maalaa yansarif yahay sidee loo geli lahaa idaa qaalat xadaami waa la godi lahaa tawiintun baa laga ilaalin lahaa maxaa la odhan lahaa idaa qaalat xadaamu baa la odhan lahaa faacil weeyaani layne hal godaalaa la siin lahaa idaa qaalat xadaamu laakiin nasiibka lama godin kasro ayaa la siiyey waxaana la idaa qaalat xadaami maa laa yansarif kolkaa ma ahe mebni buuba noqday waa luqatu ahlilxijaaz maka iyo madiine dadkii degi jiray luqadoodii oo mebni ka dhigay weeyaan haddaba cadligii wa ama alcadlu cadligu fa huwa ismi waa ismiga oo ka baxa can siiqatihi siiqadiisii alasliyati asalka ahayd imaa taxqiiqan xaqiiqa ahaan uga baxo imaa taxqiiqan xaqiiqa ahaan inuu uga baxo oo xaqiiqo ahaan buu uga baxayaa markaa taxqiiq hadduu xaqiiqo ahaan uga baxo ka uxaaddo oo kaleba keli keli wa mawxad oo kaleba keli keli ama midmid wa hunaa'a oo kaleba weey labalaba wa mathnaa oo kaleba weey labalaba wa hulaaho oo kaleba way saddex saddex wa mathlat oo kaleba way saddex saddex wa rubaaca afar afar wa marbac afar afar halkaa culimmada qaar ayaa qaba carab waxaa laga maqlay arbacada waxa ka horeeya un afartaa nambar oo qura unbaa carab la maqlay fucaalo iyo mafcal iyagoo ku kala keenaya uxaada xagga sarfiga marka la jooga fucaala baa loo yaqaanaa fucaal calaa wasni fucaala mawxadkana sarfiga marka la joogo calaa wasni mafcal baa la odhanaya oo mafcal buu ku imanaya ka uxaada wa mawxad wa hunaa'a wa mathna wa hulaatha wa mathlath wa rubaaca wa marbac haddaba uxaada macnaheegu mid maaha waa keli keli ama mid mid weeyaan takraar baa ku jira hadda mathna maxaynu ku macnaynaynaa mathna ma labaynu ku macnayn mise labalabaynu ku macnayn labalaba ayaynu ku macnaynaynaa labalaba aayaddan qur'aankaa rabbi markii uu lahaa fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i mathnaa fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i mathnaa guursada baa la yidhi dumarka labalaba guursada buu rabbi leeyahay labalaba iyagoo ah guursada haddaba halkaa aayaddaa qur'aanka ah culimmada tafsiirku waxay isweydiiyaan talow maxaa labada looga bilaabay ilaahay muxuu mid uga bilaabi waayey waxaa la dareemi karayaa qofka xaqiiqadiisa cidda taqaanaa waa cidda la dhaqanta ummadda dhexdeeda ama nin dabeecad xun ka ahow ama nin dabeecad wanaagsan ka ahaw cidda ku taqaanaa waa cidda kula dhaqanta ee adiga ah, si caadiya kula dhaqanta dabcigaaga iyo dhaqankaaga tooska a taqaan kolkaa dhaqanka tooska ah maadaamay ciddaasi taqaano markhaatina ay laba ugu yar yihiin markhaatina waayo ugu yar yahay laba uu ugu yar yahay hoggaanka cidda haysaana ay nin tahay ay ninka tahay waxaa la yidhi adiga dhaqankaaga bal markhaatiintii ugu yarayd halla ha ku baadhaan fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i matna iyagaa kolkaa kaa warkeenaya laba dumara waaba markhaatiga haddii labadoodii mid la layskaga soo qaado war rubaacadaa lagu gaadhsiiyey oo dee afartii waa markhaati intii ugu yarayd markhaati qadaayaadka qaar weeye qadaayaadka qaar haddaba marka fankixuu maadaaba lakum min annisaai mathna waa laba laba oo laba quraa looga jeedaa tawkiidkani takraarkanina iska tawkiid buu noqonaya waa laba dumara guursada wa hulaasa waa maxay markaa macnaheeguna saddex saddex oo saddex dumara guursada wa rubaaca macnaheegu waa maxay markaa afar afar laakiin maxaa looga jeedaa takraarkani waa litawkiid afarun weeyaan afartaas ayaa qofka muslimkiii uuna dhaafi karaynin ilaa dee inuu milkulyamiin ku dhaafo mooyaane milkulyamiin inuu ku dhaafo mooye dariiqan milkulyamiin ahayn oo guur sax ah kuma dhaafi karayo afartaa waayo nebigana waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam inay soo islaameen ragga qaar dumar fara badan wata uu rasuulku ku yidhi dee la hadha afar ka mida inta kalena sii daaya hadday inta kale u bannaan tahay kama sii daayeen nebigu sala allahu wasallam wasalam afartaas ayuuna qofku dhaafi karaynin rasuulkana khasaa'istiisay ka mid ahayd afar wax ka badan inuu guursado rasuulka khasaa'istiisii weeye nabigu khasaa'is badan buu lahaa sala allahu alayhi wasalam waa khasaaistii rasuulka taasina madaahibka qaar ayaa qaba may labalabadan sideedaana loogu daynayaa fankixuu maa daaba lakum min anisaai mana sideed iyo toban baa qur'aanka noogu sheegan bay kuleeyihin inaan guursan karno kolka waxay ku idhahdeen mahna maxaa laga dhigayaa labalaba imisay noqonayaan labalaba haddaan kala tiriyo wa ulaaa saddex saddex imisay noqonayaan ii kala tiri lix imisay isku noqdeen markaa tobanso iskumaa wa rubaaca ii kala tiri afar afartaa sideed iyo toban xarfulcadafkuna waa wow bay ku yidhaahdeen xarfulcadafkuna waa wow ku yidhaahdeen waxaa jira xarfulcadafkan wowga ah ayaynu inagu ka dhigaynaa bimacnaa ow xarfucadafka maxaynu ka dhigaynaa bimacnaa ow kolkuu rabbi ina leey fankixuu maa taaba lakum min annisaai mathna wa hulaaa wa hulaaa macnaheegu waa maxay markaa wa hulaaa ow hulaaa wey labadii iska daayo oo iyaguna waxay ku yidhahdeen mathna wa hulaaa iskugu kaaya darbay yidhahdeen ilan xarfucadafku markuu wow yahay waa la isku dari karaaye wow markuu yahay waa laysku dari karaa laakiin qaraa'in kale ayaa hadda wowgan in sidiisii loo macneeyo diidan oo bimacnaa ow inooga dhigaysa wowguna bimacnaa ow ku iman karaa ka uxaado kelikeli oo kale weeyi wa mawxado kelikeli oo kale weeyi wa hunaa'a labalaba oo kale weeyi wa mathnaa labalaba oo kale weeyi wa hulaaso saddex saddex oo kale weeyi wa masla saddex saddex oo kale weeyi wa rubaaco afar afar oo kale weeyi wa marbaco afar afar oo kale weeyi wahaakadaa sidaas oo ahaanaya ila alcashrati ilaa intaynu tobanka ka gaadhayno sidaasaa loo shaqayni fa innahaa alfaadan macduulatun waxa laga soo naqliyey ama laga soo cadliyey can alfaadilcadadi tirada alfaadeedii can alfaadilcadadi alfaadii cadadka ayaa laga soo naqliyey alusuuli ee usuusha ahayd al usuuli halkaa khalad yar baa kaygu wuxuu qorayaa can alfaadi lcadadi walusuuli buu qorayaa walusuuli wow buu ku daray wowgaasi ma jiro waayo saynu ku macnayn haddaan walusuuli qaadanno walusuuli wowgu ma jiro maxaynu odhanayna marka ha maasha alla matniga sow maaha alusuuli waa sax matniga ayaa saxa markaa alusuuli can alfaadi lcadadi cadadka alfaadiisii alusuuli usuusha ahayd mukararatan iyadoo la celceliyey fa aslu jaaa alqawmu uxaadaa hadda uxaadaadan ma haysa uxaadada ma haysa uxaada waa kelikeliyo waa xaalo jaaa alqowmu qoomkii way yimaadeen uxaada iyagoo kelikeli ah ereygaa uxaada aynu leenahay jaaa alqowmu uxaada waxay ka dhigan tahay jaa way yimaadeen waaxidan waaxidan iyagoo mid midabay yimaadeen wa aslu jaaa alqowmu mathnaa jaaa alqowmu mathnaa marka aan leenahayna asalkeegu waa jaau way yimaadeen itnayni itnayni labalaba iyagoo ah wakadaa sidanoo kaluun baan fil baaqi baaqiga kalena odhanaynaa haddii cadligu uu taxqiiqi yahay waa markaa tirada waayo markaan idhahda hadda mathna inay inayni inayni ka timid takraarka ayaan ku garanayaa qariino maalaayansarifka ka baxsan ayaynu ku garanaynaa qariino maalaayansarifka ka baxsan baynu ku garanaynaa wa imaa taqdiiran taqdiiri inuu yahay kal aclaami waa alamyada allatii calamyada calaa wasni fucal waxaa jira eeg cadli taqdiiriya baa jira cadliga taqdiirigii wuxuu galaa af carabiga markii la baadhay afar iyo toban kelmadood baa laga helay af carabiga markii la baadhay maxaa laga helay baynu nidhi afar iyo toban kelmadood ayaa laga helay alcadlu taqdiiriyu cadliga loo yaqaano cadliga taqdiiriga ah afar iyo toban kelmadood baa laga helay carabiga haddaba waa cumar oo kale cumar ereyga cumar ah waa maa laa yansarif jaaa cumaru ma tanwiinin karno ra'aytu cumara ma tanwiinin karno marartu bicumara mana tanwiininayno kasrina mayno labadaa eray ba isku keendarta waa maalaa yansarif ereyga cumar ihi haddaba maalaa yansarif sow maaha kow calamnimo waynu ka haynaa oo waa cilladda koobaad cilada labaad lama hayo oo lama garanayo cilad labaad oo maalaa yansarif uu noqday waxaa la yidhi haddaba cadli aynu ka dhigno oo cadligani daliil looma hayo inuu caamir ka yimid deliil looma hayo aan ahayn maalaayansarifnimada waxaa la yidhi aynu nidhaahno magaca cumarihi caamir buu ka yimid aynu nidhaahno cumar caamir buu ka yimid waa maalaayansarif markaa wa imaa taqdiiran taqdiirta inuu noqdo cadligii inuu taqdiiri yahay kal aclaami waa calamyada calamyada oo kale allatii aclaamta calaa wasni fucala wasanka fucala ku dul sugan ka cumaro oo kale weeyi waa calam caamir buu ka yimid wa zufara oo kale weeyi zufara waa calam sheekh baa zufar la odhan jiray abuu xaniife saaxiibkiiya zufara zaafir buu isna ka yimid wa zuxala oo kale weeyi waa xidig aad u fogoo cirka toddobaad ku yaalla zaaxil buu ka yimid fa innahaa ashyaadan aynu tirinnay lammaa sumicad markii la maqlay mamnuucatan iyadoo loo diidayo min asarfi sarfiga kiyoo loo diidayo walaysa fiihaa dhexdeedana ayna ahayn cilatun cillo daahiratun muuqata oo hayrulcalamiyati calamnimada aan ahayn ayay qadaruu fiihaa ku qadareen alcadla cadligii ayaa la qadaray oo cadli baa qadaran bay yidhaahdeen wa annahaa iyada macduulatun waxa laga soo cadliyey can caamirin caamir baa laga soo cadliyey wa can zaafirin zaafir baa laga soo cadliyey wa can zaaxilin zaaxil baa laga soo cadliyey cadligiina halkaasaan kaga baxnay wa ama ta'niisu ta'niiskii fa huwa ta'niisku calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayuu ku dul sugan yahay ta'niisun bilalifi waa alifu ta'niis in lagu ta'niisiyo ta'niisun dhadigayn bilif in lagu dhadigeeyo wa ta'niisun iyo dhadigayn bitaa'i bisababi taa'i ta'da sababteed lagu dhadigeeyo wa ta'niisun iyo dhadigayn bilmacnaa xagga macnaha laga dhadigeeyo saddexdaa ayuu ta'niiskii inoogu qaybsamay kolka alifu ta'niiskana gaar bay iskaga madax bannaan tahay labada kalena waynu isku qaban karnaa fa ta'niisu dhadigaynta bilalifi alifka lagu dhadigeeyaa yamnacu wuxuu manciyayaa asarfa sarfiga mutlaqankiiyo la kala qaadayn alifu ta'niisku isagoo mulaqa oo talow muxuu mulaq ka yahay ama mamduuda ha ahaato ama maqsuura ha ahaatee alifu ta'niisku ereyga maalaayansarif bay ka dhigaysaa fa ta'niisu ta'niiska bil alifi alif lagu ta'niisiye lagu dhadigeeyo yamnacu wuu manciyi asarfa sarfiga mutlaqankii oon la kala qaadaynin sawaa'un waxaa isku mida kaanat alalifu mutlaqantiibuu sharxayaa sawaa'un waxa isku kaanat ilalifu aliftu ha ahaato maqsuuratan mid la qasrinayo ka xubla oo kale wey xubla waa maa laa yansarif wa mardaa oo kale wey mardaa waa maa laa yansarif wa dikraa oo kale wey dikraa waa maa laa yansarif saddexdaa maa laa yansarif xublaadu waxay ka socotaa sifo xublaadu yay ka socotaa sifay ka socotaa waana alifu taaniif maqsuuro ah mardaaduna jamac bay ka socotaayoo waa sifadii oo jamac laga dhigay dikraaduna masder bay ka socotaa dikraa masder bay ka socotaa saddexdaasiba haddaba sidaynu ognahay culimo alifu ta'niis ayaa ku jirta alifu ta'niiskaas ayaana maa laa yansarif ka dhigaysa waana cil keliya waa cilo waaxida ow kaanad ha ahaata alifu ta'niisku mamduudatan mid la madayo alifu ta'niiskii ha noqoto ka saxraa'a oo kale weeyi waa saxaaraha lamadegaankii wa xamraa'a oo kale weeyi tu yaroo guduudan amaa cas wa zakariyaa'a weeyi waa zakariya waa nin magicii wa ashyaa'a oo kale weeyi saxraa'a ma noole waa meel lama lamadegaana xamraa'ana gabadh bay ka socotaa zakariyaa'ana nin buu ka socdaa ashyaa'ana waa la laysku qabsaday oo aad u war badan jamac bay ka socotaa ashyaa'a ashyaa'a wazankeega xagga sarfiga marka la joogo war badan baa halkaa ku duugan wahaadihi alcillatu cilladani wa haadihi alcillatu cilladani hiya alcillatu thaaniya waa cilladda labaad oo min alcillatayni labada cilladood ka tirsan allatayni labadaa cilladoodoo kullu waaxidatin mid kaste oo minhumaa labadooda ka midki ihi tamnacu ay manciyayso asarfa sarfiga waxdaha keligeed fa taquumu way istaagi maqaamal cillatayni labada cilladood halkay istaagaan oo kale ayay istaagi wa ama ta'niisu dhadigaynta bitaa'ita lagu dhadigeeyo fa yamnacu ta'niisku wuxuu manciyey asarfa sarfiga maca alcalamiyati calamicii markuu yahay haddii ta'niiska ta'da iyo sarfi iyo calam israacaan maa laa yansarif buu noqonayaa cilladda macnaha ku dhacaysaa waa calamnimada cilladda lafdiga ku dhacaysaana waa ta'niiska sawaa'un waxa isku mida kaana calaman calam ha u ahaado limudakarin lab calam ha u ahaado nin a ah. mudaker buu calam u noqon karaa ka dalxata oo kaleba weeyi ow limu'anasin ama dhadig calam ha u ahaado ka faadimata oo kaleba weeyi haddaba dalxa waa maa laa yansarif maanicuna waa laba cilo waa calamnimada iyo tacniifka isagoo nin ah ayuu haddana maa laa yansarif noqonaya oo ta'daasi ay dhadigaynaysaa faadima waa maa laa yansarif maanicuna waa laba ciladood waa calamnimada iyo ta'da wa ama ta'niifu almacnawiyu ta'niifka macnawigi ihi fa huwa ka tacniisi waa tacniisintii bitaa'i ta'da lagu ta'niisinayey oo kaluun fa yamnacu wuu manciyi maca alcalamiyati calamka miciisa markuu yahay laakiin bishardi waxaa la shardiyaa an yakuuna alismu ismigu inuu yahay zaa'idan mid ka kororhsan calaa alaaati axrufin ismiga haddaba marka uu macnaha uun dhadi ka yahay macnaha uun markuu dhadi ka yahay ee ta'da uuna ta'da wadanin ataniis lmacnawi baa la odhan waa ismigii ta'da watay oo kaluunbu sidiisa maalaayansarif u noqon sida sucaad oo kale sucaad sucaad hadda waa maalaayansarif maanicu waa laba ciladood waa calamnimada iyo taniifka taniifkanina ta ay sidataa ma jiree waa ataniif almacnawi taniifka macnawigii shuruud buu inooga baahnaanaya bishardi an yakuuna alismu ismigu waa inuu yahay shardiga koobaad zaa'idan mid ka badan calaa alaaati axrufin culays waa inuu jiraa xarafka afraad baa culays kordhinayaa la xarafka afraad ka sucaaddo oo kaleba wey sucaad waa afar xaraf ow amase hulaasiyan saddex xaraf waa inuu noqdo oo muxaraka alwasadi bartanka laga xarakeeyey ama waa saddex xaraf oo ka bartanka a la xarakeeyey buu noqonayaa waa hulaasiyan muxaraka alwasad ka saqara waa naaraha naar ka tirsan ayaa saqara magaceega la yidhaahdaa saqara sida ilaahay aayadda qur'aanka ah uu inagu lahaa sauslihi saqara haddaba saqara waa naar magaceed waana maa laa yansarif maanicu waa laba ciladood waa calamnimada iyo ataaniis almacnawi baa la odhan saddex xaraf bay noqotaye maxaa maa laa yansarif looga dhigay ila nin ismiguru saddex xaraf ka badnaadaa shardi eh culima hadduu saddex xaraf ka badnaan waayo waxa iyadana la shardiyaa ka labaad inuu xarakaysan yahay saqaro eega ka labaad xarakadiisa kol hadduu saqaro qaafku xarakaysan yahay oo ka labaad ah xarakadaasa u dhiganta xarafkii afraad culays bay markaas soo kordhinaysaa xarakadaasi ow acjamiyan ama ajami waa inuu yahay aan afcarabi ahayn ka juuro oo kale weeyi waa magaalo eeraan ku taalla ama faris ku taalay ayaa juuro la yidhaahdaa juura waa magaalo haddaba lafdiga juuro ihi waa maa laa yansarif maanicuna waa calamnimada iyo dhadignimada macnawiga ah oo ma isagaa saddex xaraf a ah haddii lagu yidhaa maa noqon saddex xaraf haddaama isagu ka labaad xarakaysan yahay ilin waa wowgae eh. ka labaadna ma xarakaysna maxaa xala markaa hadaba juura waxa lagu leeyahay cajami buu noqday naqligan cajaminimada laga soo naqliyee carabiga la keenay naqligana xarafkii afraad oo kale u dhigmaya isna oo culays buu soo kordhinayaa juura jiimka wuu iga kordhabay aniga kaygu iska ilaaliya kordhowga jiimka jiimka kordhowgiisa jawra buu qorayaa jawra maahae juura way jiimka uu godan yahay ka juura ow amase manquulan waa laga soo naqliyey min almudakari labbaa laga soo naqliyey ilalmu'anasi dhadig baa loo soo naqliyey ama waa saddex xaraf oo kabartanku barhtankuu xarakay oo reeban yahay oo arabiya laakiin nin baa laga keenay waa zayd oo kale keenidan iyo naqlintan ninka laga keenayo ayaa isna culays iyo fiqal soo kordhinaya maa laa yansarif buu markaa noqonaya ow manqulan waxaa laga soo naqliyey min almudakari lab ilalmu'anasi dhadig baa loo soo naqliyey kamaa idaa sumiyad marka lagu magacaabo oo kaleba weeyi imra'atun gabadh bizaydin haddii gabadh zayd loo bixiyo maalaainsarif buu zaydkii noqonayaa waayo calamnimada iyo ta'niiska ayuu noqonay fa in lam yakun haddii la waayo afar shardi baan hadda soo shardinay afar shardi kow magaca gabadhu markuu bilaata yahay bilaata markuu yahay ee calam yuumahlansarif noqonayo waa inuu saddex xaraf ka badan yahay shardiga waa in la helo hadduu ka badnaan waayo xarafka labaad waa inuu xarakaysan yahay sida saqara hadduu xarakoobi waayo cajami waa in laga soo naqliyey waa shardiga saddexaad haddii cajami laga soo naqlin waayo lab waa in laga soo naqliya afartaa shardiba haddii la waayo kow horta saddex kama badna laba ka labaad ama ka wasadkii ma xarakaysna saddex magacani cajamiba ma aha afar nin lagama soo naqlinin sidanunbu dhadig ku ah waa saddex xaraf oo ka dhexdu reeban yahay oon cajami ahayn oon lab laga keeni waa hindo oo kale hind hindo oo kale haddii ay noqoto lafdiga hindo oo kale laba weji baa ku bannaan imaa laa yansarif laga dhigo oo tanwiinta loo diido oo marka la jerayo fadxa lagu jiro iyo in munsarif laga dhigo oo layska tanwiiniyo marka la jerayana kasre lagu jiro fa in lam yakun haddii uuna ahayn shay-un shay min daalika kaa hore ka tirsani haddii uuna jirin ka hinda oo kale weeyi iyo wadacdo oo kale eh jaaza waxa bannaan asarfu in layska sarfiyo oo layska tanwiiniyo wa tarkuhu iyo in layskaga tago oo laga daayo wa huwa tarkigaana alaxsanu ka wanaagga badana tarkiga ayaa axsana buu ku yidhi war maa laa yansarif ka dhigo hinda sida axsanka a doonayso wa ama tacriifu tacriifkii falmuraadu bihi waxaa looga jeedaa alcalamiyatu waa calamnimo tacriifka maxaa looga jeedaa baynu nidhi alcalamiya calamnimaa looga jeedaa tacriifka alcalamiyatu calamnimaa loo jeedaa waayo waxaynu nidhi damiirkii iyo ismunshaarihii iyo ismiga mawsuul yay gaar ku ahaayeen mebnigay gaar ku ahayen maalahay salifkuna mebniga maba ahaynba asha iyo idaafaduna yay la dagaalamayeenba malaysarifnimaday la dagaalamayeenba calamnimun baa inoo soo hadhay wa ama tacriifu tacriifkii falmuraadu bihi waxaa loo jeedaa alcalamiyatu waa calamnimada wa tamnacu way manciyi calamnimadu asarfa sarfiga ayay manciyi maca wasnilficli wasnulficil micii markay tahay ka axmedo oo kale wey waa calam iyo wasnulficil wa yaziida oo kale wey waa calam iyo wasnulficil wa macaalcadli cadliga miciisa hadday tahayna way manciyi ka cumaro oo kaleba weeyi wa zufaro oo kaleba weeyi wa maca taaniifi taaniiska iyo dhadigaynta miciisa hadday tahayna way manciyi ka faatimata inuu tusaale keenay ahayd wa maca taaniifi ma keenin miyaa wa maca tarkiibi tarkiibka almasjiyi ee masjiga ah tarkiibka masjiga ah sida baclabaka oo kale malahansarif bay ka dhigaysaa wa maca alalifi wanuun alifta iyo nuunta maceega hadday tahayna maa laa yansarif bay ka dhigi wa maca alalifi wanuun alifta iyo nuunta hadduu calamku la socdo oo la arko eray calamna ah alif iyo nuun saa'idana sita maa laa yansarif buu noqon ama kolkaa ficilka er ismigaa fa'diisu ha fadxisnaato ama ismigaa fadiisu ha godnaato ama ismigaa fadiisu ha kasrisnaato waxba sidaa looma kala qaadayo wa alifi wa wanuun alifka iyo nuunka zaa'idka ah miciisana calamnimadu maalansanif bay ka dhigi ereyga ka cumaan oo kaleba weeye cumaan cumaan waxaynu ognahay cumaan inuu maalaayansarif yahay waayo calamnimo iyo alif iyo nuun zaa'ida dartii salmaan waa la mid ama sulaymaan waa la mid cadnaan waa la mid dakwaan waa la mid wa maca alcujmati cajamiga miciisana maa yansarif buu ka dhigay cajamigii kamaa saya'tii sida inoo iman doona oo cajamiga dib buu ka sharxayaa waa ibraahiim oo kale wa ama tarkiibu tarkiibkii waa laba magacoo la isku geeyey ma og tahay falmuraadu bihi waxaa loo jeedaa atarkiibu lmasjiyu tarkiibka masjigaa maxaa iga baxay atarkiibulmasjiyu markaan ku idhaa tarkiibka idaafiga ah iyo tarkiibka tawsiifiga ah iyo tarkiibka isnaadiga ah iyo kuwaas ereyga maalansarifkama dhigaan atarkiibu lmasjiyu ereyga masjiya waxaa loo yaqaanaa masaja wuu isku daray baa la yidhaahdaa laba maado oon islahayn buu maado qura iskaga dhigay sida hadda ayga marka la yska maydhayo ciid iyo maxaa la ysku dari jiray ciid iyo caraa la ysku dari jiray markaasaa ciidda iyo carrada marka la ysku daro lagu odhan jiray midkood ciid iyo cara la ysku qasay eg ciid iyo carre laysku qasay waa inaad meeshii ku maydhaamaa lagu odhanaya waxaa mas'alada mustane ka ah hadduu aygu ciidda ku kaajo hadduu carrada halkaa bannaan ku kaajo toddobada jeere halkaa bannaan aad maydhayso dee miyaad ka dhigi eh, toddoba jeeroo mid ciid iyo carre tahay mise toddobada jeere bannaanka uu ku kaajo waad biyuunbaad ku maydhi biyuunbaad dee ku shubaysaa wax kaloo jiraa ma jiro waayo ciiddii way kusii jirtayba dee ciiddii way kusii jirtayba haddii aygu intuu waha yidhaahdo dhareerkiisu isha kaaga dhaco isha maxaad ku maydhi baad u malayn intuu waa yidhi unba isha dhareerkii kaa galay dee toddoba jeeroo midi ciid iyo carra baa lagu maydhi jiray maxaad samayn yaa haddaad ishii ciid u dhawayso ka warran waaba khatarba inaad beesho waxba kuma aha inaad beesho waxba kuma aha haddii laguu qariyo hilib ay ood cunto afkii gartay luqluqii gartaye saxarada kaa soo baxdaa saxaradii ayga hilibkii ayga markay noqoto dabada toddobadii jeer maydh miyaa lagu odhan caloosha miyaa lagu odhan toddobadii jeer waa masaa'il kollay fiqigaa wa ama tarkiibu tarkiibka atarkiib falmuraadu bihi waxaa loo atarkiib lmasjiyu tarkiibka masjiga ah tarkiibka masjigi waa laba eray sidaa biyaha iyo ciidda marka laysku daro oo kale layskaga dhigayo maxay maado qura waa laba erey oo erey qura layskaga dhigay almakhtuumu oo lagu khatimay biayri weyhi weyhi waxaan ahayn waayo tarkiibka masjiga hadduu weyhi ku gebagaboobo mebni buuba noqon jirayba siba weyhi waa mebni dee ka baclabaka oo kale wey waa maalaayansarif hadda baclabaka baclabaka waa maalaayansarif waayo magaalaa horta loo yaqaanaa sidaynu ognahay waa magaalo waxay ka kooban tahay bacli oo sanam ahaa iyo baka oo ninkii meesha lahaa bacli oo sanam ah iyo baka labadaasaa laysku geeyo baclabaka baa la yidhi hadda loo bixiyey eeg baa iyaduna lamida xadramowd baa lamida erayga xadramowdi sidaynu ognahay magaalo yaman ku taala ayaa loo yaqaana xadara iyo mawtun ayaa la ysku geeyo magaala magac looga dhigay xadara iyo mawtun taabada sharan baa eh, ta'abada sharana tarkiib alisnaadi buu isna noqday aduu laba erey oo sidaas haddii weyhi una ku gebagaboomaynin wuxuu dooni ha noqde eh saasoo kale ayuu noqonaya wa ama tarkiibu tarkiibkii falmuraadu bihi waxaa loo jeedaa atarkiibulmasjiyu tarkiibka masjiga ah almakhtuumu ee lagu gebagabeeyey bigayri weyhi weyhi waxaan ahayn ka baclabaka wa xadramawd oo kale weeye walaa yamnacu sarfa sarfiga ma manciyo tarkiibku ilaa maca alcalamiya calamka miciisa markuu yahay mooyaane sifa hadduu la socdo maalahasarifka dhigi maayo lamaba socon karaba sifada wa ama alalifu aliftii iyo wa nuunu nuuntii azaa'idataani zaa'idka ahaa fa yamnacaani way manciyayaan asarfa sarfiga maca alcalamiyati calamka markay la socdaan ka cumraan wa cuhmaan oo kaleba weeyi sida cumraan ama cimraan oo kale iyo wa cuhmaan oo kale waa maa laa yansarif sidaynu arkayno fa'diisu xaraka alla xarakaday dooni ha lahaato waa marka ay calamka tahay ayaynu u jeednaa laakiin hadday sifo noqoto fa'da waa la fadxiyaa uun oo fadxuun baynu ku keenaynaa ka cumraan halkaa cumraanuun yidhi cimraan may noo qoray caynka sow inooma kasrinin waa si wanaagsan ka ayagana caynka godaya ka imraan oo kale weeye caynkiibaa hoos dhigan fadiibaa hoos dhigan xarafka koobaad fa loo yaqaanaa cimraan wa cusmaan oo kale weeye fadiibaa godan salmaan hadduu ku soo dari lahaa fadi baa kor dhigan kolkaas saddexda xarakaba fadu way qaadanaysaa wa maca sifati sifada maceegana maalaayansarif bay alifki iyo nuunka zaa'idkii ka dhigayaan haddii sifo ay la socdaan maalaayansarif ayay ka dhigayaan kolka sakraan oo kaleba weeyi sakraan waa mid sikhraansan laakiin shardi baa ku xidhanoo waxa weeye sifadaas iyayna ta' qaadanin nadmaan haddii nadmaanatu la yidhaahdo nadmaan nadmaanatu haddii la yidhaahdo ama sayfaan sayfaanatun baa la yidhaha ma og tahay maa laa yansarif maaha ta' buu qaatay hadda sakraan ninka sikhraansan wey gabadha sikhraanadu ta' ma qaadanayso sakraanatu odhan maysid nuunkan unbaad jari nuunkan sakraan ku jira unbaad gabadh markaad sheegaysa aad jaraysaa alifkuna sida ya-du maxay noqon markaa sakraa sakraan waa ninka sikhraansan sakraana waa gabadha sikhraanada weeyi haddaba yuuna yuuna tac qaadanin baynu nidhi kolkaa waxaa dhici karta inuuna mu'anas ba sida raxmaan oo kale ama mu'anas wuu leeyahay mu'anaskiisu una tac qaadanaynin sida sakraan oo kale wa ama alcujmatu cujmadii iyo cajamigii falmuraadu bihi waxaa looga jeedaa an takuuna alkelimatu kelmadu inay tahay min awdaaci alcajamiyati cajamigu wixii ay dejiyeen ka ibraahiim oo kaleba weeyi wa ismaaciil oo kaleba weeyi wa isxaaq oo kaleba weeyi waa wada maalahansarif waa calamnimada iyo cajaminimada wa jamiicu asmaa'i alambiyaa'i nebiyada magacyadooda dhammaantood acjamiyatun waa wada cajami ilaa arbacatun afar mooyaane afar nebi unbaan nebiyada cajami ahayn waxaana weeyi muxammedun nebi maxamed sala alayhi calayhi wasalam magiciisu cajami ma aha maka ayaa laga diray rasuulka sal allahu alayh wasalam wa saalixun waa saalix saalix magiciisu cajami ma aha isla madiine meel u dhow oo dhowr boqoloo kilomitir saddex boqoloo kilomitir xagga waqooyiga kaga beegan ayaa saalix nebi saalix laga diray waa sacuudiga eryada sacuudiga la yidhaah ayaa nebi saalix laga diray wa shucaybun shucayb weeyi madyan baa laga diray oo jasiiradda sidaynu ognahay aa galbeedkeegan wahuudun huud weeyi sala allahu calayhim ajmaciin huudna waxaa laga diray yaman iyo iyo cumaan isgalkooga ayaa laga diray afartaa nebi baa sidaynu culimo ognahay ama aan garanayno afartaa nebi baan ahayn cajami nebiyada intooda kale oo dhani waa wada cajami magacyadoodu cajami weeye haddaba afartan isagu cajaminimadii kama maqna cajamigaa shuruud wato oo nuux iyo luud eeg nuuxun iyo luudun waa munsarif baa laga dhigi doonaa sababtuna waxa weeye shuruuddii baa ka dhinaan doonta iyagoo cajamiya ayay tanwiin iska qaadanayaan iyaguna wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fiihaa cujmada waxaa loo shardiyaa magacan cujmada iyo cajamiga noqday wa yushtaradu fiihaa waxaa la shardiyaa an fi lcajamiyati magaca cajamiga ah cajamiga calam ha ku ahaado walidaalika sidaa darteed surifa waa la sarfiyey lijaan baa la sarfiyey oo xakamihii ah wa naxwuhu kalamidka ana waa la sarfiyey lijaamin buu ii qorayaaye waxa wanaagsanaan lahaa in layska godo lijaamun la yidhaah ma xuma lijaamun yaa waa idiin godan yahay saw maaha kiinaa yar baa waayo dee cajamigiibuuna ahayn calam shardiga labaad waa an yakuuna zaa'idan waa inuu ka badan yahay cala alaaati saddex xaraf walidaalika sidaa darteed surifa waa la sarfiyey nuuxun wa luud nuuxun iyo luudna waa la sarfiyeoo saddex xaraf bay ka badnaan waayeen wa ama sifatu sifadii fa tumnacu waa loo diidi asarfa sarfiga fatamnacu halkaa ma idin yidhi fa may tumnacu ma rabo tamnacu baan raba taada in la kordhigaan doonayaa culimo wa ama sifatu sifadii fa tamnacu way manciyi asarfa sarfiga ayay manciyi maa alaaati ashyaa'a saddex shay miciisa markay tahay sifadu saddex shay bay maalaansarif ka dhigtaa alcadli waa cadliga kamaa taqadama sida kii inoogu hormaray fii manaa wa ulaaa manaa iyo ulaaa waa maa laa yansarif maanicuna waa sifanimada iyo cadliga alalifi wannuuni iyo alif iyo nuun bishardi an takuuna sifatu sifadu waa inay tahay calaa wasni faclaan faclaan fa'du kor dhaban tahay mid ku dul sugan bifadxi lfaa faclaan ficlaan iyo fuclaan baa la diidaya walaa yakuunu mu'anahuhu mu'anakiisuna yuuna noqon calaa wasni faclaanatin mu'anasba male hadduu doono ama faclaanatin buuna ku imanin sida sakraan oo kale faina mu'anahahu mu'anakiisu sakraa weeyi wa naxwu nadmaanin nadmaan oo kale waa la tamwiiniyey munsarifun waa munsarif lianna mu'anahahu mu'anakiisaa nadmaanatuna oo ta qaadanaya in kaana hadduu yahay min almunaadamati cawaynta mid ka yimid almunaadama oo cawaynta a ah mid ka yimid hadduu yahay wa maca wasni lficli wasnulficilka miciisana sifadu maalansarif bay ereyga ka dhigi waa kii bishardi waxaa la shardiya bishardi an takuuna ahaanta ay tahay ayaa la shardiyaa calaa wasni afcal afcal wasankiisa mid ku dul sugan sifadii afcal waa inay ku timaad sida aswad iyo akar iyo ajmal iyo axsan iyo wa anlaa yakuuna mu'anasuhu dhadigiisuna yuuna noqon bitaa'i ta mid ku dul sugan naxwi axmar oo kale waa waa ka guduudan ama ka cas kolka axmar dee gabadhu iminka axmaratun odhan mayso oo ta ma qaadanayso gabadhu waa xamraa'a fa inna mu'anahahu mu'anafkiisu xamraa'u weeye wa naxwu armalin armal oo ka baahan ah ereyga armal ah innagu adaas unbaa carabi ah unbaa cayn ah carabiga armal waa carmal oo kale wey carmal halkii caynka aydun baan a ka dhignay waan ku kala duwanoo waa baahida ka baahan baa armal la yidhaahdaa gabadha baahanna armalatun baa la yidhaha ama ha laga dhinto ama ha la furo ama yaan la guursaninba wa naxwu armalin armal iyo ka la midka ah munsarifun waa munsarif lianna mu'anahahu dhadigiisa armalatun armalatun ah armalatun wayajuusu waxa bannaan laba qodoboo muhiimu halkan kusoo gebagabeeyey sarfu hayrilmunsarifi ka munsarifka aan ahayn in layska sarfiyo ayaa bannaan wayajuusu waxa bannaan sarfu hayrilmunsarifi kaan munsarifka ahayn in la sarfiyo ayaa bannaan litanaasubi liajli tanaasubi tanaasub dartii iyo munaasabo darteed baana loo sarfini munaasaba hadday timaaddo maalayansarifkii baa munsarif laga dhigi ka qiraa'ati naaficin sheekha naaficii siduu akhriyey salaasila salaasila ayuu maxay akhriyey salaasilan oo tanwiin buu u yeelay qawaariira qawaariirana muxuu akhriyey qawaariiran qawaariiran weli daruurati daruuradana waa daruuratu shicri gabaygu hadduu toosi waayo in la tanwi in layska sarfiyo mooyaane waa la sarfini iyadana imru'ulqays gebaygiisanuu sheekhu soo qaatay shaarixeenna ayaa soo qaatay imru'ulqays nin lo odhan jiray gebaygiisii wa yowma dakaltu lkhidra khidra cunaysatin faqaalat laka lwaylatu inaaka murjilii riwaayadda ahdaliyiinta ahdeliyiintu waa niman reer yamaneed oo aqoon le bay ahaayeen waa silsilad idil oo taxano ah ahdeliyiintu waxay wariyaan gabaygan sabab aad u dheer inuu u sameeyey bay wariyaan waa dariiqa ahdeliyiintu ay wariyaan imru'ulqays sababtuu gabayga u tiriyey ka hadli mayno waxaanse ognahay imru'ulqays ninkii la odhan jiray inuu wiilal badan la dhashay aabbihiina boqor ahaa aabbihii inamadii wuu kala eriyey isagoo boqora ayuu kala eriyey wuxuu damcay nolol adag inay ku koraan oo iskoris ah si ay dadka wax ula qaybsadaan imru'ulqays aabbihii wuxuu ahaa nin jaa'ira oo runtii beni asad qabiil la yidhaaho carbeed ayuu boqor u ahaan jiray qabiilkii beni asad buu aad u dulmiyey qabiilkiibaa dilay ayaa dili doona sidaynu ognahay waa imruulqays aabbihii imruulqaysna wuxuu caan ku ahaa nin waalan buu ahaayo inta badan dumarku hadda waalida uma jeedo maskaxiyan buu u waalaa kumelihi laakiin dumarkaan ka ammaan heli jirin wax kasta haddii la sameeyo balaayo kabalayna kama soo gaadhayn dumarka waa imruulqays waxaa la tilmaamaa afku ka waalaa afka soomaalidu waxay yidhahdeen ninna ishuu ka waalan yahay ninna afkuu ka waalan yahay nina ibtuu ka waalan yahay kolka waxaa lagu tiriyaa isaga ninaan afkaa cidnaba ka dhigaynin buu ahaa laba su'aalood buu dumarka weydiin jiray qof kastoo dumaruu isleeyahay guurso wuxuu odhan jiray sideed afar intaa ii sheeg sideed afar gabadhu waa dee tiray u haysataayoo waxay odhan jirtun sideed afar labiyo toban gabadhaa dib ulama hadli jirin weligeedoo dambe lama hadlaynin waayo wuxuu u haystay inay dhacday uu ka aamusi jiray gabadhaa gabadh yaroo aabbaheed la socotuu maalin arkay markaas odaygii la hadlo wuxuu yidhi waxaan inanta su'aal ma weydiin karaa haddaynay ceeb ahayn maxaa ka jira buu weydii inantii buu yidhi sideed afar ii sheeg inantii baa foorarsatoo way la hadli weyday maxaa ku helay bu ii sheeg ku weydiiye waxay ku tihi wax loo jawaaba ma tiid waxaad ka hadlaysaana wax laga hadli karo oo qof weyni ka hadla ma aha bay tidha xishooniyow markaasuu fahmay inantan inay fahamsan tahay inantii ayuu odaygii u sheeka tegay odaygii ku yidhi inanta waan kaa soo doonayaa inantiina wuu la hadlay way isfahmeen waxay ku tihi saddex shardi haddaad ka soo baxdo waad i guursani kow boqol halaad haddaad iga bixiso laba reerkayagana aad soo doonto saddex su'aalahan ku weydiiyan aad iga jawaabto waxba kama qababay ku tidhi waayay buuhi hanti badan buu lahaayo inantii boqol halaad buu u kaxeeyey horta intuuna boqolka halaad u kaxaynin ayuu hadiyad badan u diray inanta ma garanayo dee habeenkaasa iskugu dambaysay addoonuu lahaa ayuu laba qarbad mid malaba iyo mid subaga ayuu u dhiibay xariir dee maxaanku idha aad u qiimo badanna addoonkiibuu u dhiibay addoommadana sida fuqahadu in badan ay sheegaan kuwa timaha adag baa ugu qaalisanaa ninka hantida lihi adoonkiisu wuu tima adkaan jirayuun saa darteed meelaha fikiga marka la joogo khayaanada addoonka haddii timaha ad wax u soo mariso oo markaad saylada keentay la ogaado inaad timaha usoo adkaysay waa qarar baa lagu odhanayaayo beecii waa laga noqon karaa fikiga waad ku aragteen way ka qiimo badnaayeen kuwa kale sababtaana waa la baadhay waxay noqon qolada timaha adag waxay ay uga qiimo badnaayeen kuwa timaha jilicsan waxa weeye way ka adkaysi badnaayeen culayskana way uga ka qaadid badnaayeen baa la yidhi xaggaasaa kolkaa lagaga qiimaynaya dhinac kale ma jirin dhinacaasaa laga eegi jiray imrulqays addoontima adagu lahaa ayuu u dhiibay alaabtii addoonkii buu idhi inantaa iga gaadhsii intuu webi sii maray ayuu niman dhallinyaro ku maydhmaydhanaya webigii u tegey markaasuu labadii qarbad midba nus u shubay inamadii iska sasabayay inay dilaan buu ka baqay ama ay ka qaataanoo midba nusba u shubay labadii qarbadoo nus ah ayuu xidhay xariirtii dhexda markuu marayo ayuu quruxdeeda la yaabayo miyaad isku daydiyd buu yidhi intuu xidhay ayaa timihiisiiyo qodxo aad mooddo ayaa ka dhex baxay markay ka dhex baxeen kama furfurine wuxuu sameeye wuu ku jiiday oo xariirtiibaa dilaacday xariirtii oo wada timo ay ku maran yihiin ayuu isku laalaabtay markaasuu halkiisii ku riday gabadhii ayuu u tegey wakhti gabadhii cidna ayna la jooginoo keligeed ay tahay ayuu u tegey wuxuu idhi inanay hooyadaamee waxay ku tidhi way iga baxday iyadoo nafta laba u qaybinaysa naf qura iyadoo intay kala jeex laba ka dhigaysa ayay iga baxday walaalkaa meebuu ku yidhi oo cadceeddu ilaaliyaabay tidhi cadceedda aabbahaa meebuu ku yidhi oo waxay ku tidhi dadka fogna isagoo soo dhowaynaya dadka dhowna isagoo eryaya ayuu baxaysna waxalla waxay u fahantay waxalla wuxuu u fahmay buu garan waayey markay kala dhammaysteen buu yidhi hadiyaddan waxa ii soo dhiibay nin imruulqays layidhaha iga guddoon way gudoontay markay soo soo noqo is yidhi ayay tidhi waxaad iga gaadhsiisaa sanadka abaaruhu way daran yihiin labadii ceel ee taqaanayna way gureen cirkuna dilaac buu lahaa aan laga filaynin cirkuna dilaac buu lahaa wuu soo noqday ma garanayo oo farriinta loo soo dhiibay waxay tahay ma garanayo wuu soo noqday waa gabayganuu tirin doonaa ninkanie wuu soo noqday oo intuu soo noqday ayuu u yimid imru'ul qays qisadiibuu uga sheekeeyey markaasuu yidhi inantu keligeed bay ahayd waan la sheekaystay waxay igu tihi hooyaday naf quday laba ka dhigaysay o aanu ma garanaya buu qof naf qura laba ka dhigaysa ma garanayo war inan foolanaysay ka soo umulinaysay bay ujeeddaa buu yidhi inan foolanaysa ayay ka soo umulinaysay oo dee iyadoo qofa ayay laba noqon doontaa hadday ay ilmo caadiya dhasho walaalkay cadceedduu ilaaliyaabay igu tidhi buu yidhi waxay ujeeddaa buu ku yidhi walaalkay waa xoolo jiro cadceeddu intay soo jeedo lama arko xooluu jiraa aabbahay dadka dhow buu eriyaa dadka fogna wuu soo dhoweeyaa tolkiibay isku dhaceenoo reer kale ayuu bahwadaag la soo samaysanayey buu yidhi xilfi iyo heshiis ayagu reer kale la soo gelayey buu yidhi oo tolkiiba ishaystaan macnuhu waa noocaasu ku yidhi inantii wax farriinama kuu soo dhiibtay buu yidhi haa waxay igu tidhi sanadka abaaraa jiro labadii ceelee taqaanina way gureen cirkana roob lagama filayo xagga iyagaa dilaac baaba jira kolkaasuu addoonkii qabtayoo maxaad samaysay buu waxba buu yidhi waxba siday ahayman inu wax ku gudbiyey wuu garaacay markaasuu yidhi lee guray waa labadii qarbadeen ku dhiibay buu yidhi xaggeed geysay markaasuu qirtay uu yidhi niman doox ku maydhanaya webi aya oo i garanaya adna ku garanaya ayaan soo maray way baahnaayeen haddaan dhaafi lahaa waxay odhanayaan wuxuu noo dhaafay sayid imrulqays buu ka baqayaa kolkaa adigaa bakaylnimo lagugu tuumi lahaa inaad deeqsi tahay addoonkaagu wax kasta bixin kara ayaan tusayey buu yidhi oo nimankaasaan u qaybiyey buu haye xariirtiina waa maxay cirkan dilaacay waa xariirtiiye buu yidhi dee anaa isku yar eegay buu yidhi oo anay isaa iga noqotay sidii mar labaad markii labaaduu doonayeyna geelii boqolka ahaa buu kaxaystay addoon kale ayaa raacay addoonkii kale ayuu ku yidhi inoo waraabi ceel baa jira inta ninka la qaado lagu ridayo lagaga soo saarayo addoonkii baa yidhi war anuu ceelkan geli kari maayo imruulqaysow waa geeli boqolka ayuu ninta u waday adiga aan kugu rida buuhi aan jiidun marka dambe markaasuu imruulqaysaya yidho ceelkii baa lagu riday ceelkii markii lagu riday ee boqolkii halaad uu waraabiyey ayuu halkuu addoonkiisii ka jiidi lahaa ayuu xadhiggii hoos ugu tuuray geelii wuu kaxaysto isagaa imruulqays iska dhigay inantii buu doonayaa imruulqaysna halkuu kaga tegey ceelkiibuu ku jiraa ceelkiibuu ku jiraa hadduu roob soo rogmo hadduu roob do'o oo dooxaasi uu soo rogmado waa yaqiin ninkaasi inuu dhimanayo oo dee biyihiiba ugu soo gelayaan haddii uu roob di'i waayana roob degdegi hadduu di'i waayana dee waa nasiibkiisuu leeyaho karkaaradaa uu haysto intuu xajisan karuu noolaan karaa laakiin marka dambu ku dhex dhaco kolley wuu ku dhimanayaa addoonkii geelii isagoo watuu gabadhii ula tegey gabadhii markuu ula tegey ayaa inantii loo sheegoo layidhi ninkii ku soo doonayay wuu yimid garan maayeebay tidhi inuu ninkii yahaye meeshaa digada badan meesha geela xaarkiisa lagu haro gujuf baa la yidhaahdaa bartaa gujufka taandha yar uga dhisabay bay tihi taandhaa looga dhisay gujufkii aad si qurux badan ugu gogla bay si wacanna waa loo goglay gogashan sare way qurux badan tahay laakiin hoosta hoose dee waa gujufki waa digadii geela raashkama hoose waa digadii geela gogashan sarunbaa qurux badan neef baa la qalay waxay tidhi hunguriga soomaydaan arag iyo seedaha hunguriga iyo seedaha intaad karisiin u geeya caanihiina ka daaya bay ciir u geeya bay ninkii horta halkii halkiibu iska seexday hungurigiiyo intii loo geeyeyna wuu cunay ciirtiina wuu cabbay waxay tidhi qabtaoo garaaca waa beenaale maaha bay tidhi ninkii aan garanayay aan arkaye qabtaoo garaaca bay tihi waa la garaacay oo wuu qirtay kii isku galay imruulqays baa dad loo diray ceelkii uu sheegay inuu ku riday kasoo soo badbaadiya ilaahay wuxuu qadaray dad xoola waraabsanaya intayna qoladii soo gaadhin inay nin ceelka ku ritaan ninkii markuu waraabiyo inuu sheego ceelka inuu nini ku jiro xadhigga mar labaad isna loo soo tuuro sidii baa imrulqays lagaga saaray markii imrulqays laga saaray geeliisii geel la dhacay buu u arkay inantiibuu ninkii doontayba ismale geeli waa la dhacay buu leeyahy lakiin geeliina reerkiibaa u haya ninkiina wuu xidhan yahay ilaahay baa geela ku manaystay boqol halaadoo kale u soo kaxaystay boqolkii isagoo wato ayuu inantii u yimid saddexdii u sameeya bay tihi ninka hore lagu sameeyey markii uu arkay meesha taandhada looga dhisay inay tahay gujuf ayuu halkan ma seexdee meel yaroo biyuhu ay ka gororaan oo taaga iga sameeya buu yidhi hilibkiibaa loo keenayoo kan ma cunee buu yidhi hilibkii cadkii ragga ii keena ciirtiibaa loo keenayoo karuurkii mee buu yidhi caanihii mee dhaydii ha waa ninkii u diiday saddexdiiba wuu diido waa laga bedelay baa la yidhi aroortii bay u timid oo saddex su'aalood bay weydiisay waxaa ka mid ahaa nio maxay kelyuhu kula gariiraan kelyuhu way ku gariiraane maxay kula gariiraan wuxuu ugu jawaabay xariirtaan xidhaa jidhkaygani xariirtuu bartayoo qof xariirta xidha ayaan ahay su'aalihii markay ka dhammaysatay ayay tidhi waa ninkii aan garanayey een habeenkii is aragnay waa ninkan sidii bay ninkii ayuu ku guursaday haddaba gabaygan cunayse markii uu la kulan islahaa ayuu tiriyey wa yowma maalin ka sheekee dakhaltu anu soo galay alkhidra khidrigii iyo hawdajkii yaraa ee gabadhu ay ku jirtay waa khidra cunaysatin cunayse hawdajkeegii fa qaalat waxay igu tidhi lakal weylaatu hoogiyo ayaa kuu sugane innaka murjili waad lugaysiin doontaa war awrkaad iga garbatidhaysaa awrkiibuu la fuulay awrkii markuu la fuulay ayay isku dhinac noqdeen awrkii dheeli baa ku yimid markuu dheeli ku yimid haddii heryadu dhinac u badatay dee awrkii kolley way xogaysaa kolka awrkii waad iga garbatiraysaabay igu tidhi buu yidhi anna waad i lugaysiinaysaa murjil waa lugaysiiye wa yowma maalin ka sheekee buu yidhi dakhaltu aan soo galay alkhidra khidrigu waa guri yaroo ee awrka dushiisa looga sameeyo inanta khidra cunaysatin cunayse khidrigeegii baan soo galay buu yidhi waa hawdajkii buu ujeedaa fa qaalat waxay igu tidhi lakal weylaatu hoogyo ayaa kugu dhacay ama kuu sugan ee innaka murjili waad i lugaysiinaysaa isna wuu u jawaabayoo gabaygan xagga dambe uu ku leeyahay soo ma arkaysid fa qultu lahaa siirii wa arkhi zimaamahu walaa tubcidiinii can janaaki lmucallali gabaygan hoose ayuu ugu sii jawaabayaa maxalu shaahidku waxa weeye khidra unaysatin halkaa maxaa inoogu qoran khidra cunaysatin tanwiin kasratayna halkaa inoogu jirta maa laa yansarif bay ahayd maanicuna dhadiga iyo calamnimada ayuu ahaa kolkaa gabayga dartee ayaa loo yidhi khidra unaysatin ayaa loo yidhi khidra unaysatin haddaan saddexda bayd macnahooga eegno wuxuu leeyahay labadan bayde inanta uu kula hadlayee ka dambeeya تقول وقد مال الغبيد بنا معا caqarta baciiri iyo muraalqaysi fanzilii faqultu lahaa siiri waarqii zimaamahu walaa tubcidiinii can janaaki lmucallali awrka markuu la fuulay ayay heeriyadii dheeliday taquulu inantu waxay leedahay buu yidhi waqad maala alkhabiidu heeryadii markay dheeliday ay leexatay binaa annaga ay nala leexatay macan si wada jira labadayadiiba markuu awrkii nala dheeliyey ayay tidhi caqarta waad garbatirtay baciirii awrkaygii ayaad garbatirtay yamra'alqaysi imra'ulqaysow fanzil awrka iiga deg or waad iga garbatirtaa awrka iiga deg baygu tidhi buuyidhi fa qultu lahaa si deg dega ayaanugu idhi siirii iska ilow baan idhiyo iska soco waarkii u dabci zimaamahu hogaanka awrka hogaanka ha ku soo celinin haddii hogaanka lagu soo qabto luqunta ayaa garabka soo gaadhaysa uu danqanayaa markaa waarkii zimaamahu hogaanka u raarici u sii daa hogaanka walaa tubcidiini anna ha iga fogayn can janaaki midhahaagan almucallali laga durduuranayo midhahan yaran meesha ka guranayo hayga iga fogaynin buu yidhi eeg intan macaani badan baa lagu fasiraa midhahan yareen ka durduuranayo ama midhahan yaree nafta lagu sasabayo ha iga fogayn waxa weeye waxyaabo badan baa lagu fasiraa isagu wuxuu u jeedaa inanta inuu dhunkanayo uu waxyaabo kale samaynayuu sheegayaa kolka taasuu leeyahay ha iga fogaynin in sha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacala